أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafiya kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar studio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah alansaar stuudiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar stuudio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon imailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyo at hotmail dtcom sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh bismillaah walxamdu lilaah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd alfaslu thaaniy cashar fii aadaabi libaas waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalka labaiyo tobnaad baynu maraynay wuxuu ku saabsan yahay dharka xirashadiisa qofka muslima siduu dharka u xiranayo ama noocu dharka qaadanayo hadduu rag iyo hadduu dumar yahay marka dharka la xiranayo naftiisa iyo habka loo xirinayo baa labaduba ka hadlayaa baabku alfaslu thaani cashar fasalkii laba iyo tobnaad iyo adaabi libaas dhar xirashada anshaxeeda gudaheediibu uu fasal yahay almuslimu qofka muslima yaraa wuxuu caqliyeynayaa oy la tahay ana libaasa dharka qad amara allaahu in eebba weyne faray tacaala eebba korahaye bihii libaaskii iyo dharkii fii qowlih eebbaweyne hadalkiisa hadalkaas gudihiisii buu ku faray uu eebba yihi subxaanah yaa bani aadam aadam awlaadiisa hooy khuduu ziinatakum dharkiina qaata cinda kulli masjid masjid kulligii agsiisa cinda kulli salaa salaad haddaad aadaysaan dharka idinku qurux badan qaata maxaa yeelay go-ob addoon istaago oo salaada ka qiimi badan male axad aada qaabilaysaana eebbaweyno wey kolkaa min axsani hiyaabika dharkaad leedahay kuwa ugu qiimi badan qaado khuduu ziinatakum dharkiina qaata cinda kulli masjid masjid kulligii agtiisa ka gadaal wakulu wixii cunto eebba idin siiyey cuna washrabuu wixii eebba idiin banaaye cabidana caba walaa tusrifuu cunidii iyo cadbidii midna ha ku xadgudbina waxaadna ogaataan inahu eebba weyne laa yuxibu majaala almusrifiin dadka xariiqdimaha ka tillaabsado xadgudba oo hadduu waxa xalaal yahay xadgudub lama ogola nafteeda kolka aayadda gabankaa waxay tilmaantay ikhtishaad waxaa loo yaqaan haddeer dhaqaala haddii laga hadlaayo cunidii cabid waa lagu ogolyahay israafna waa laga xarimay adan cunidii ku xadgudbin cabidiina ku xadgudbin kolka ictisaadka laba arrin unbuu ka koobmaa midii waa kasabka waxaan dhaqaalaha la kasbayo ta labaadna waa maamulka iyo tadbiirka kolkaa labadaasaa dhaqaalo ka koobma haddaadan kolka horeba shaqayn oodan wax kasban dhaqaalo fadhi kuugu iman maayo kolkaad soo kasabtoo keento haddaad ku dheeshana kuu nagaan maayo kolkaa dhaqaale muxuu u baahan yahay laba shay buu u baahan yahay halkasbu oo taxbiidii horaa iyo wa tadbiir maamul wanaagsan kolka waa kantanay hay-adduu ka hadashay wakuluu cunaa washrabuu caba walaa tusrifuu cunidii cabida ha ku xadgudbina ogaadana inahu weyne laa yuxibu majaala almusrifiin dadka xadda gudba ee wixii loo baneeyey loo xariiqay ee la afaray ka tilaabsada cirkaayba ma jeclow ma jecla haddii lagu yihi ayad kale ayaa dhammaystirtay oo tidhi wa ana almusrifiina hum asxaabu nnaar naarta kuwa la geynayo kuwa xuduuda gudbo wey hay-addaa marka hore waxayna fartay dharka qaadashadiisa wamtanna eebba waa galladaystay bihi dharka uu addoommihii ugu abaal sheegtay fii qowlihi eebba weyne hadalkiisa hadalkaa qiimiga badan gudihiisa oo wuxuu eebba yidhi faqaala casa min qaa'il yaa bani aadam aadam awlaadiisa hooy qad waxaa dhuba xaqiiqa qad waxaa dhaba anzalnaa inaan dejinnay calaykum korkiina libaasan dhar yuwaarii qariya sawaatikum hawrayaalkiiniyo xumihiina qariya ayaan idiin dejinnay wa riishan labisna waydiin dejinnay oo riisku waa ka mid libaaska wuxuuse uga duwan yahay dharka laba qaybood wey qaarna caadi baa loo qaataa qaarna xarag iyo qurux baa loo qaataa wixii isqurxin loo qaato sida jubbadda iyo bidladaha baa la yidhaahdaa wariishan oo xasba alcaada marka labiskaa la qaadanayo hoos in wax lagu qabow korka qad anzalnaa calaykum korkiinnii waxaan ku soo libaasan dhar ama qaadashadiisii ama insaalka dharka maxaa laga sameeyaa suufkiiyo dhagorta xoolaha dhagortiiyo suufkana maxay ka dhashaan roob korkaas ka yimid oo dhulka ku da-ay xoolihii cuntaay ka cuneen ama geedihii abuur la abuuray idan markaad dharka fiiriso roob buu ka dhalanaya ansalnaa markaa roobkii wey samadii baa roob laga keenay dhulkiibaa cunto laga keenay dhagortii xoolaha baxday suufkiibaa baxay dhar baad ka samaysateen annagaa samada idinka keenay hadda xiga roobka iman suufna bixi maayo xoolana dhagoor bixi maayaan bal waa dhammaanayaan dhar markaa la arki maayo yaa bani aadam aadam awlaadiisa hooy kad waxaa runa anzalnaa inaan dejinay calaykum korkiina libaasan dhar yuwaari astura sawaatikum hawrayaalkiiniyo wariishan hub ama hablabis lagu xaragoodo kolka kaasi jirkuu qariya mid ka qiimi badan baa jira oo libaasu taqwo la yira alla ka cabsigaa haddaba kaas alla ka cabsigaa kan kasii qiimi badan daliilkiisiina waa ka wa libaasu taqwa cabsida dharkeeda oo xumaha la yska ilaaliyo waajibka la guto daalika kaas libaasu taqwaha ayaa khayrun ka ficnaan badan midkan libaasuljasadkaa ee badanka lagu qariyo labadiiba lagama maarmaan oo badankii waa in la qariyo naftiina in la asturo xumihii laga qariyo wey laakiin kanaan labadooda ku dadaalid mudan oo khayr badan oo qofku markuu alla ka baqo oo taqwo u dhab ka dhigto hadduusan arbaxsanayn oo maryihiisa fiicnayna addoomaha iyo eebba agtiiba qiimi buu ka leeyahay aakhirana hariyo xadaabee buu ka badbaadaya idan taqwada nafteedii waxay noqotay daar laqaataa kan ugu fiican oo adduunkana qiimi lagu yeesho aakhirana xidaab lagaga badbaado jannana lagu helo iyadaa markaa ka khayr badan amaa libaaskan jasadka qarinaya taqwa haddayan la jirin wax saasoo qiimiha ah male waa libaasu taqwa cabsida dharkeeda idaafada bayaaniyow waa libaasun huwa taqwa ah daalika kaas waa libaasu taqwa ayaa khayrun ka fiicnaan badan wixii ka soo haray isagoo dhan wa fii qowlihi eebbaweyne hadalkiisa gudihiisiina dharkiibuu noogu abaal sheegtay uu yihi wajacala eebbaa yeelay lakum idinka basharka saraabiila khamiisyaaliyo dhar buu idin yeelay taqiikum idin ilaalisa alxara waalbarda kulayl iyo qabow dhar idinka ilaaliya yaa la ydin yeelay mid labaad waxa burbureedkii iyo koofi biraadii iyo wixiina waa kuwa kan iyaguna wakhtiga dagaalkaad qaadataan kolka nabarkii korkiina ku dhiclaa uu idinka ilaaliya abaal sheegadood waa nicma min allah wajacala lakum eebba wuxuu idin yeelay saraabiila dhar taqiikum idin ilaalisa alcara kulaylkiyo walbarda qawowgaba markii baa labadaas qaybood bale mid la qaadanayo goortuu qabow jiro oo suufa oo qabowga kaa dhicinaya iyo mid isaguba qabow oo markaa kaa ilaalinaya kulaylka iyo wasaraabiila dhar taqiikum idin ilaalisa tasakum dagaalkiina wa fii qowli rabbi qowlkiisa gudihii isna abaal sheegadkii baa weli socda uu rabbi yidhi wacallamnaahu nabiyullaahi daawuud wey waxaan barnay sancata labuusin labisyaal samayntood lakum idinka laydiin sameeyo lituxsinakum inay idinka ilaalisa labisyaalkii daawuud sameeyey min ba'sikum dagaalkiiniyo xarba oo waxaa kan wixii arrimaha loo qaadanayo markaasaa eebba yidhi taasna idiin samaynay ee fahal antum ma tihiin shaakiruun kuwa eebba ku mahadinaya nicmooyinkaa badan in la koobi karin ee dharku ka mid yahay dharkii oo mid qabowga laysaga dhiciyo ama kulaylka laysaga dhiciyo ama dagaalka laysaga dhiciyo ama labisa ee lagu aragoodo ama cawrada lagu asturo intaaba haddaanu idiin yeelnay fahal shaakiruun ma shukrinaysaan aan dharka idiin daayo ka gadaalna aan idiin badiya ka gadaalna aan idin janno geeye lain shakartum laazidanakum maa yafcalu llaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum kolkaa shukri ma ogoshihiin waxaad garanaysaa marka markaad tawjiihaadka eebbe aragtid ama diinta islaamka mawqifkaad arkay ka qabto aada aragtid iyo marka durxatul curyaan dadka maanta dadka ugu yeeraya in la qaawiyo xataa haweenkii haalada intii laga dhigo markii la gaabiyo sida loo waday markii dambe yurubka heerkuu marayo in la yidhi ilaahbaaba muxaakasa lagu sameeyey dharba maxaa loo qaadanayo haddaad dhalatay see ahay waa qaawanay iska dhaafo dharka dhogorta badanka ku taallana yaan loo dhowaayn allah ka soo bixiyey kolkaa dadkii oo dhan ariga xarabtoo kale unbuu ku soo baxay idan sidaanan arkaya baama xirashadiisii uu u faray addoomihii iyo bani aadam idaylkii muslim laguma koobin arka tawjiihaadka yaa bani aadam baa eebelaya bani aadam baa la sheegaya idan dhar in la qaato oo weliba an ixmal saabiqaatin dharkii in la kaamil yeelo ayaa soo aroortay haweenku weliba inay taakiyo dhudhun dhulka ku jiidaan baa soo aroortay idan dharkii sidaas ahaa ee nala faray ee nalagu abaal sheegtay ee intaasoo qeyb lahaa mid cawrada qariya iyo mid lagu caragoodo mid qabow laga qaato mid kulayl laga qaato mid dagaalka loo qaato baa la yihi dharkutana looga baxo sidii lagu dhashay hala noqdo waa in la qaawanaadaa maxaa la qarinaya ruuxaan la ogeyn baa jira idan sida diini u dhimatay gobonnimo u dhimatay kolkaa waxaan farqi lahayn dadkiiyo duunyadii duunyadaan dhar qaadanin dadkiina hadduusan dhar qaadanin isku mid baa la noqday waxaa lagu soo baxay kolka tashbiihi ulaa'ika kalancaam kuwa xoolay la mid yihiin markaasaaba loo diiday xoolanimada oo xoolihii lagu saban xiray bal humaa dal xaggee xoolo kala mid yihiin waa ka baadinimo badan yihiin saa xoolo dharna looma soo dejinin xirtana lama odhan caqli laguma rakibin nabi looma dirin diin looma dejinin awaamiriya nawaahi looma jeedinin ifcal walaa tafcal saan yeel ha yeelin lama odhan idan xoolaha ka roon sidii xoolo loogu talagalay kama lexanin kuwana waa ka lexdeen kolkaasaa xoolihii lagu sabeex xilay ulaa-ika kalan xaab xoolanimadii baa loo quuri waayey bal xoolo lamid maa hum abal iyagaa ka baadinimo badan xagga cuntada sidii oo kale baa looga shabahay waaladiina kafaruu yatamatacuun waya'kuluun kamaa ta'kulu lanxaamu waannaaru matwa lahumu wacallamnaahu daawuud waxaan barnay sanacata labuusin labisyaal samayntood lakum idinka dadka ana laydiin sameeyo lituxsinakum labisyaalkii inay idin dhowrto min ba'sikum dagaalkiina baan u barnay ee fahalantum ayuha albashar yaa awlaada aadam aadam ilmihiis hoy ma tihiin shaakiruun ilaah saa idiin yeelay kuwa ku mahdinaya aad janno gasheene nicmadii ha liidiin daayo hadal laydiin kordhiye shukri ma haysaan inta waa qur-aanka sunnadaan midhacsanayna muxuu rasuulka yidhi wa ana rasuulahu ebba weyne rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qad amara rasuulkiina waa uu faray bihi bilibaas dharka qaadashadiisa iyo xidhashadii buu faray fii qawlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisa gudihii ayuu ku faray uu annaga nagu yidhi kuluu cuna wixii cunta eebba idin siiyey washrabuu cabba wixii cabitaana ee laydin xalaaleeyey wa albasuu wixii dharana xirta watasadaquu wixii idinka bataana sadaqaysta fii kayri israafin idinkoon sadaqada iyo dhadxirashada iyo cabidda iyo cunidda afarta midna ku xadgudbaynin walaa makhiila kibir idinkoon dharka u qaadanaynin una sadaqaysanaynin una cabayn una cunaynin oo makiiladu kibir wey kolkaa kibir iyo israaf labadaa la iska ilaalinaya labadaa marka laga badbaadana cunitii banaan xabitii banaan dharxirashana banaan sadaqadiina banaan kuluu cuna washrabuu caba wa albisuu xirta watasadaquu bixiya deeqda fii kayri israafin xadgudub la-aantii gudihii walaa makiila kibir iyo isjejebin kamaa qad bayan sidii uu caddeeyey nabiga sala allahu calayhi wasalama muxuu caddeeyey nabiga maa yajuusu dharka xirashadiisu bannaan tahay minhu min allibaas kamida iyo wamaa dharka laa yajuusu in la xirta ay bannaanayn ayuu nabiga inoo kala caddeeyey iyo wamaa dharka yustaxabu la jeclaystay lubsuhu xirashadiisa intiiba nabiga waa noo sheegay iyo wamaa dharka yukrah in la xirta la kooday intaba waa noo sheegay falihaada sidaa daraaddeed ba kaana waxaa ahaaday cala almuslim qofka muslima korkii waxaa ahaaday an yaltasima inuu ku xirnaado fii libaasihi dar xirashadiisa bilaadaabi usluub inuu ku xirnaado usluubka ataaliya soo socdo qodobadan lagu soo aadan usluubka ku xuusan usluubkaasuu ku xirnaanay usluubku ma yara ilaa laba iyo toban usluub wey saas halka loo qaadanayo awalan laa muslim ma xirto nina alxariir xariir ma xirto mutlaqan mutlaqan markuu ku leeyahay cimaamad iyo habuur iyo targal iyo sigisye iyo duub iyo fargashi iyo waxaan xariir la yihaah jubbad iyo inta ay noox leedahay goglan maayo sida ugu dhowaan maayo waa kaa mutlaqan laa yalbasu muslim ma xirto alxariir xariir ma xirto mutlaqan idlaaq ahaan ayuusan u xiranayn daysnaan wey oo qayb laga reebay male xariir dhankamar sawaa-an waxaa siman kaana haya fii fawdin khamiisa haya aw cimaamatin duuba haya aw gayrihima waxaan labada ahayn haya dhar ahaanba u qaadan maayo maxaa daliilkii yahay liqowli rasuul subanaa hadalkiisa ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi calaa rasuul subanaha korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya calayhi subanaa korkii uyihi laa talbasu ha xiranina alxariira ha xiranina haddii la diido kolka nahyigan awal ballanka wuxuu ahaa maa ataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii nabigu idinka reebaba ka hada xariir xirashadeed uu naga reebay haddaan la reebtoomin kolka oo xariir la qaato maxaa imanaya marka qowlkii nabiga fa inahu arinku waxaa wey man qofka labisahu xariir xirta fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku xirta lam yalbashu xariir ma xirto fi laakhirati jannada ku xiran maayo jannadana waxaan xariir ahaynba laguma xirto wa libaasuhum fiihaa xariir yaa soo arog idan dalkii jannada ee xariirta ah ee laysu ogolaa kiibuu kuu diidaya kan فإنه ina alamra washana xaalku waxa من man لبسه labisahu dharka في الدنيا dunya adduunyada gudaheeda ku xirta lam yalbasu ma xirto xariir fi laakhirati aakhira gudaheed kuma xirto kolka haween kuma jiraan waa ima doonta ragga naftooda lidaruura cabdiraxmaan ibni coof iyo saxaabi kale cadaa ku dhaxday jeer korkaa gadoomay cuncun iyo rafaad boogo iyo maal markaasaa la yidhi xooga xiriirtaa u roon suubanay u yimaadeen dhibkaana waana haysa saalaa laleeyahay farakasa lahuma bidaruura labadii cadada qabtay oo u ogolaaday haweenkana waaba iman doonaa wa qawli hadalkii nebigana waa u daliil waqad akhada isagoo suuban u qaaday xariiran xariir meeltaal ayuu qaaday fajacalahu subanaha xariirtii wuxuu yeelay fii yamiinihi gacantiisii midiga ka gadaal wadahaban dahab buu qaaday fajcalahu dahabkii wuxuu yeelay fii shimaalihi gacantiisa bidice saas hadduu yeelay ayuu nabiga yidhi ina haadayni labadaan shay xaraamun laba banaan maaha calaa dukuuri ummati ummadayda labkeeda ummadayda laboodkeeda raggii wey dahabiyo xariirka xaaraan wey waa qaawuliin hadalkii nabigana waa uu daliil uu yihi xaruma waxaa xaaraam noqday libaasulxariiri wadahab dahab iyo xariir xirashadood calaa dukuuri ummati ummadayda raggeeda korkooda a dahab iyo xariir laga xarimay wa uxilla dahab iyo xariirba waa la baneeyey linisaa'ihim ummadda dhadigeeda oo haweenkaa waa loo baneeyey korkay jilciyaan baa la layidhi haweenkuna qasadkooda iyo danahooda weyn xarage iyo weyn idan iyaga haweenka gebigoodaba gogoshay ku tirsan yihiin gogosha yay ku tirsan yihiin guriga joogta haqaasa dahab iyo xal waxay qaadanaysa wey qodobkii koowaad wey laba allaa yutiila muslim waa inuusan dheeraynin hawbahu dharkuu qabo aw waalahu hadduusan khamiis xilan ee uu qaato aw burnusahu burnus abuurkii gadaalka jaxnaama khamiiska u yareka makaaribaa qaada makaariba haddaad aragto marooki iyo jazaa'ir iyo tunis iyo libiya iyo baad ku aragta mararka qaarkood madax baa ku dhegan khamiisaradagu kolkaa qofka dharku xirto unbaa laga hadlayaa sawbahu khamiiskiisa markuu joogo sacuudiga iyo khaliijka oo kale aw sarwaalahu markuu joogo arladaa gaalada sarwaal baa la qaataa aw burnusahu maqrib haddii la joogo geedkaasaa la qaataa aw ridaahu soomaali baa la joogaa laba goobaa la qaataa wuxuu qababa ilaa an yatajaawaz ilaa uu ka gaaro dharkuu qabay yaan la yeelin kacbayi uu labada anqow ka gaaro uu ka gudbaday gaaridii lama diidin mujaawasadaa la diiday famaa asbalaa iman doonta labada anqow ka hoos sida fiican budhuka kale barkiisa lagu reebo way haddaad kale barka dhaafiso hoos anqowga u dejisana nabad wey laakiin anqowga markaad hoos ka marisid dhulku jidid maoo manjara iyo khuyalaan iyo arrimahaasaa iman doona lama ogola laa yutiilu sawbahu ma dheereeyo iyo dharkuu qabo ilaa an yatajaawas ilaa dharkii ka gudba ma gaarsiiyo kacbayhi labadiisa andhow ee lugaha u hoosu dhaafo daliilkii waa kana liqowli rasuul suubanaha hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka wasalama nabadgelyo allaha ku badiye maa asfala alkacbayn labada anqow wixii ka hooseeyo min aliisaal maxaa u istiiya guntinadii dharkii hoos lagu xiray baa isaar la yihaa naxu haadaba fii naari naar ayaa lagu galayow wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa u daliil alisbaalu dheerayntii dharka isaari la dheereeyo waalkhamiis cabuurkii la dheereeyo waalximaama deerkii laga badiyo dhulka lagu daro man qofka jara jiida shay-an ximaamadii uu ku jiiday khamiiskii uu dhulka ku jiiday hoos guntigii wuu dhulka ku jiiday man jara qofka dhulka ku jiida shay-an shay uguna jiida khuyaalaa-an inay ka noqotay maa sidii abuubakar oo kale radia allahu canhu sayidku waa hilib yara lafuu ahaa kolkuu maradii guntadaba wa iska dabci hilib reeba ayaa male iyo xajir markaasaa markii nabiga saan u hadlay wili ya rasuulallah aniga maradayda dhul lagama reebi karo ilaa ana inaanu kor taagnaado on kor meereeyo oon kolba kor ka qabto oon jiido maahaane dhulkay taabani markaasaa nabigu ku yidhi dadkaas ka mid ma tihid kolka xadiidka jarra iyo khuyala-an laba laba waa la xusay sababka loo jiidaa waa maxay shafeerta wey isla weynaan iyo kibir man jara qofka jiida shay-an jiida khuyala-an kibir darti lam yandur lam yundar lama dayo ilayhi isaga yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda nadara raxma dayba naxariis leh xaggiisa lama dayo wa qowlihi rasuulka hadalkiisiina waa uu daliil uu yihi laa yandurullah eebba ma dhowro ilaa man qof jara jiiday thawbahu maraduu qabay khuyalaan kibir iyo saafeertan u jiiday saddex waxaa weeye an yu'hir waa inuu doorto qofka muslimihii libaas alabyad dharkacad waa inuu doorto calaa gayrihi ka doorto min baabi iljawaas hadday tahay waa wada banaan tahay oo dhar madow iyo dhar cad iyo dhar guudan waa la qaadan karaa laakiin waxaa mustaxaba dharka cad ayuusira waa inuu doorto libaas alabyad haddaan dharkeed calaa gayrihi midabyada kale inuu ka doorto wa an waa inuu saarko diin ahaan libaasa kulli lownin midab la arka kulligiis xirashadii inay bannaan tahay oy tahay jaa-izan an yaraa waa inuu arko libaasa kulli lownin midab idaylkii xirashadii inuu yahay jaa-izan mid bannaan liqowli rasuul suubana hadalkiis yaa u daliila sala allahu calayhi wasalama eebba korkiisa naxariiska nabadgelyo ha ku badiye uu nabiga yihi albisu xirta athiyaaba albayaad dharka cad xirta fa inaha dharka cadba adhar nadiifnimo badan waa adyab fiicnaan badan wakafinu ku duuduuba fiihaa dharka cad gudihiisa mawtaakum wixii idinka dhintana dharcad ku duuduubow waliqowli lbalaa رضي caazibin radia allaahu canhuna waa u daliil bara wuxuu yihi kaana rasuulullah ala rasuulkii wuxuuha calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariis iyo nabadgelyo ahaatee jooggiisa markii laga hadlayo marbuuxan nabiga itaalkiisa dhirir iyo gaabni ayuu ka dhexeeyey mutawasit buu ah marbuuca itaal dhaxaad dhirir xigeena ayuu ah marka dhirirka talawaasha ma ahayn mana gaabnayna dhexdhexays dhirir xigeena waa marbuuc waaka marbuucan itaalkiisu ninmuu dhexdhexaad yahay laakiin dhirir xiga ayuu ahaa kolkaasuu yihi bala walaqad waxadhaba inaan ra-aytuhu rasuulka arkay fii xullatin baa ku arkay xullad haddaad maqashid dar isku midaba wey haddaad laba kooxaad qaadatid ama laba kooxo gudguudan qaadatid ama jubad iyo saa isla wada sorwa isla madow qaadatid xulo dhar lagu xarag odob isku midaba wey walaqad waxadhaba ra-aytuhu inaan nabiga arkay fii xullatin isku joog baan ku arkay xamraa guduudan maa ra-aytu aan adduunkaba ku arag shay-an wax shaya qatuu weligay iyo allahay axsan ka wanaag badan minhu nabiga isagoo itaal dhaxo ah oo qurux meelana qurux ilaah ka dharjiyey itaal dhaxana le dhumuc iyo dhirirkiisana isleegyihiin dhar isla simana qaatay oo hubka qaadidiisa loosii kala samaysan yahay kolkaa ma arag buu yidhi haddii nabiga uu maryihii guduudnaa xirtay sida uu ku soo baxoo kale weligay maaray isagaa qurux badnaa dharkiina waa qurux badnaa si qurux badanna wuu u qaatay jirkiisana waa qurux badnaa itaalkiisana waa qurux badnaa kolka qurxooyin tiro badan ayaa meesha iska kor tegay kolkaasuu yaabay bare ibni casim walaqad waxaa dhaba inaan ra-aytuhu suubanaha arkay fii xullatin isku joog gudihiis xamraa guduudano maa ra-aytu aanan arkin shay-an wax qatu weligay yaa allahay axsan ka wanaag badan minhu markii nabiga qaatay welima kiina waa u daliil saxa ka asaxay canhu subanacagi sala allahu calayhi wasalama ahna min anahu nabiga in uu labisa xirtay athawba dhar alakhbar ee cagaaran wactama wuxuu nabiga cimaamadaystay bilcimaama duub asawda ee madow idan madow iyo akhdalo doogaa iyo guduud iyo cadaankii oo una faray midab walba waa qaatay cadiinkuusa faray oo loo badna afar an yutiila an tutiila dumarkii ayuu qodobkan khuseeya an tutiila waa inay dheerayso almuslima gabarta muslimada libaasaha dharkeeda way dheerayn ilaa an yastura intaa dharkeedii u ka dado qadamayha labadeeda lugadu hoos bay u dhaareynaysa gabadha muslimada dharkeedii bay dhaareynaysaa ila u lugihii qarsoomow an tutiila almuslima muslimadu waa inay dhaarayso libaasaha dharkay qabto ilaa an yastura ilaa dharkeedu ka qariyo qadameyaha lafadeeda lugood wa an tusbil waa inay raariciso khimaaraha gambadeeda iyo madax saarkeedana calaa raasiya madaxeeda korkiisa yay ku raaricini oo fatastur gabadhii ahayd waxay qarini xunuuqahaa qoorteediyo wa naxrahaa dhuunteediyo wa sadrahaa laabteeda ay intaba qarini liqowlihi tacaalaa baana daliila yaa ayuha annabiyu suubane hooy qul u dheh yaa aswaajika haweenkaad qabta ka bilow wa banaatika gabdhaha dhashay ku xiji wa nisaai ilmu'miniin inta ku rumaysay haweenkoodii wax la dhashay iyo wax u dhacay iyo waxay dhaleenba ku xiji yudniina ha qariyeen oo ha raariciyeen calayhina korkooda min jalaabiibihina marada korka loogu talagalay ee la qariyo wey kolkaa jalaabiibta korkooda gab ha ku siiyeen saanaa la yidhi kolka weji iyo yacni ha baneeyeeno warkeed ma jirto lugihiyaaba la diiday oon ziina saasa lahayn lagu soconayay raafafkii iyo lugihii inta la yidhi yayn muuqanin ee labada lugood gabadha ha si lugaheeda ayaan u muuqana marada taaka ha gaarsiiso taakadii kuma filla dhudhun ha gaarsiiso saas intii lagu hila yeelay wejigiina banaanka hala keeno kayru macquul waa qawli eebba weyne hadalkiisiina waa u daliil tacaalaa kole haye haweenkii buu la hadlay walyadribna hadadeeno bikhumurihina korsaarkooda madaxa ay saaraayiin calaa juyuubihina jeebabkii oo luquntiya kalxamihii iyo dhuuntiya walaa yubdiina yayan muujinin siinatahuna qurux hoosaadkooda ilaa libculatiin minaaw gabar daaha meesha martaa leey oo toosan oo hilboon sin laga qarinayo taas mal laakiin ziina baatina korkeedii lama rabo oo ayadda korkeedii iyo wejigeedii u muujin mayso dadka eebba u ogol yahay maahaane walaa yubdiina ilaan yubdi taa hore waa horreysay walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minhaa taas waa horraysay taa daahirkaa lama qarin karo amaa tan kolkaa labada ziino waa kala duwan yihiin isku mid maaha hayaduna takarur siinadii ay sheegtay ilaa maa dahara tiri iyo tan kale laba wey midaan istidna male aziina albaatiniya korkeedii oo muuqana looma ogola dadkaan la sheegay waxaanan ahayn walaa yubdiina layan muujinin ziinatahunna quruxoosaadooda ilaa libuculatiina raggooda maxaa ninkii laga qarina kii wax loo qarinayayba waaye awaabaayihiinna abaa'ihina habayaalkoodna wejiga waa tusi karaan weli qowli caaishana waa u daliil radia allahu canha ummuna caaisha xaggeeda eebba raalliha ka noqde ay tidhi yarxamullah eebba weynaha naxariiso nisaa almuhaajiraat raggii marka ka tegey ee madiina u haajiray haweenkay qabeen alawalee horreeyey wax lamida lama arkin say rabbi rasuul u maqli jireen ama uga dambeeyeen lamaa goorti ansala allaahu eebba weyne dejiyey walyadribna gabdhaha hadadeeno bikhumurihinna dhambayaalkooda calaa juyuubihinna jeebyaalkoodii markii la yidhi bay shaqaqna tartariiqeen akhufa murudihinna maryahay korka ku qabeen ay dhaqaarka dilaciyeen saa yeeleen fakhtamarna biha madaxa iyo luquntay ku qarsadeen kolkaa meel bannaan faajirkii laga waayey weliqowli ummi salamana waa u daliil radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhaa ummu salama xaggeed waxay tidhi lamaa nasalad hadday degtay aayadan yaa ayuha nebiy nebi suubanow hooy qul waxaad u tira biaswaajika haweenkaad qabtid wa banaatika gabdhahaad dhashay wa nisaa'i ilmu'miniin inta ku rumaysay haweenkooda amar wey waxaad ku tidhaahdaa yudniina ha raariciyeenoo calayhinna korkoodii wax laga reebay male calayhinna korkoodoo dhan min jalaabiibihinna hoos waxay gabarta ka xihanayso diricaada iyo watantaheeda iyo caashi kale hoosta lagu xihanayo gooneeti iyo waxaasoo dhan hadday qaadato ay jilbaabka qaadani korkoo dhan ay gab ku siini kolka siijeedkeeda iyo soo jeedkeeda midna la kasi waxaa lala dagaalama inba la garto wey in la garto wey garashadaasoo laba qaybooda qayb waxaa weeye qofkan damoogan ee dadan waa haween damoognaantaana maxay u daliil tahay mutadayine muslimada wey waa laga leexana nin kusoo leexan kara male bilcaanimaa loo gartay garashada kolka maxaa lagu gartay dadnaantoo dhan ay korkeedii wada dadan yahay baa lagu gartay iyadaa looga leexday oo cillada sanha loogu dada haddii la yihi in la garto oo falaa yu aan ishana lagu taagin afkana lala laacin adinna lagu taabanin ya taaban kara qofta moogen in ku dhici kara male sircada haybadeeda arka laakiin mid xadaysimo oo keliya gudguduudan ardaal hadduu ku soo bax waa qujayna iyadaaba banaanka taagan oo dayacan soomaa waa saalanta ta kale iyada nafteeda sanyaalo bixinayse kaadee garbihii iyo gacmihii iyo kala mid qaawisay kaalayay ku leedahay laakiin qof damoogan oo gaba yaa dayi kara oo laaci kara oo la hadli kara wax la hadli kara male rag ninka ugu adag waxba kuma dari karo yaa bintalxalaal inuu yihaa markay ka hor timaado yaa bintalxalaal ilaan waa muuqataa inay bintalxalaal kolka qasadkii la dan lahaaba inta la aqoonsado oo haween loo garto falaa yuuday inaan la dhibin inaan la dhibin umusalem u adeeganaysa cumaroo meel maraya arkay qad carafnaaki yaa uma salama waa ku dacweynaya waa ku garanay markay gurigii kusoo noqotay anaantii cumar bay celin weyday gurigay kusoo carartay isna waa ka daba yimid yaa rasuulallah magaalada madiino albaru waalfaajiru baa wada degan haweenkaaguna caadi maaha umu salamo meel maraysa kor baan ka aragnay amaan heli maayaan waa loo dan yeelanaya ayaddii baaba timid min muwaafaqaati cumar wey markuu tala dhiibo ayaa waxyiga ku iman jiray yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina daalika adnaa an yuxrafna haweenan lahooda la yahay oo diin laynay yihiin baa la aqoonsanaya falaa yu'dayn in lagu dhibi maha af lagu dhibi maa adin lagu dhibi maa waa aragnay kolka gabadh asturan oo xijaaban oo kor iyo kalba xijaaban wax dhowri karana male dunidoo dhan baa waardiyeynaysa iyo cinaayatullah adoo fiqa haddii lagu arko laakiin midaan laga xidhma midaan haddaysimaa ee xidiyaha iyo dambiisha madow wadato xidiyaha gudguduudan maxaad u fiirin nina kuma leh inta la fiiriyo yaa weliba la habaara war xaggee ka timid inkaari ku dhacaydaa qaawan waxaan xil kale marka dambena hay-adaa ku dhegi waa la qabira dib loo arki ma fiiri ah, qur-aanka iyo xikmadiisa daalika adnaa an yuxrafna falaa yu'dayna marka umusalama tiri hadday aayadaan degtay yaa ayuha nabiyu hoy qul liazwaajika waxaad haweenkaaga u tira wa banaatika gablahaaga wa yudniina hadadeen calayhina korkoodoo dhan min jalaabiibihina maryahooda jalaabiibta ha isku dadeen saan hadduu ilaah yihi baa kharaja waxaa ka soo baxay guryaha nisaa-ul ansaar ansaau rasuulillah oo reer madiinaha haweenkii ku dhaqnaa kaana calaa ru'uusihina iyagood madaxooda iyo korkooda moodid alkirbaan tukayaalbaad mooda tuka meelan madoobeyn miyuu leeyahay tuka un kusoo baxeen madaxa iyo majinta ka dhacaysa tuka meel cad male gidigiisu madowya iyaguna maradii madoobay bay giddigood isku dahaareen gab isku siiyeen waxay soo baxeen iyagoo tuka aad moodid waana min alaksiya min ajli aksiya darkay isku dayen dartii wey shan allaa yatakhatam waa inuusan qof muslima oo raga uusan kaa tumaysan bikhaatimi dahab dahabkaa tuntii daliilkeedii waa kan liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliila caleyhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha aatee fi dahabi dahabkii waa soo marnay iyo walxariir xariirtii wuxuu nabiga yihi ina haadayni labadan nooc oo kamida maalka xaaraamun waxay ka reeban yihiin labadan alaa dukuri ummati aniga maxameda ummadayda kuweeda lablab korkooda labadan waa ka reeban yihiin wa qowlihii hadalkii nabiga uu yihi xaruma xagee baa laga xarimay libaasu lxariir wadahab dahab iyo xariir xirashadooda calaa dukuuri ummati aniga ummadayda kuwooda lab korkooda waa uxila waase loo baneeyey linisaa'ihim haweenkooda wa qowlihi hadalkii nabiga waqad ra-a isagoo nabiga arkay khaatiman kaatun buu nabiga arkay min dahabin ka samaysan fii yadi rajulin nin gacantiis ayuu ku arkay kolkuu ku arkayna see nabiga yeelay man ra-a minkum munkaran falyugayiruu biyadii hadalki doonta nin dahab qaba yaa nabiga u muuqday fanasacahu waa ku booday nabiga jafuu ka siiyey fadaracahu dahabkiiyuu tuuray waa qaal canaantaana waa ku daray wuxuu yihi yacmid ayacmid ma qasda axadukum qofkii ilaa jamra uxul buu u qasdaya min naarin kamida oo fayajcaluhaa uxushii buu yeelaya fii yadihi gacantiisa qowl iyo ficlaa la isugu daray canaantaana waa lagu riday geedkiina waa laga tuuray marka nabigiina waa tegey isna meeshii buu ku haray waa nin la xanaantay kolkaasaa rag la teliyoo la yihi war adigu nabiga dahabka kuu diidana orod qaado ama islaantaada si ama suuqa ka gado dahabka waa maal dhaqashadiisa waa banaan tahay xirashadiisa aan banaanayn qaado dahabkii oo ku intifaac faqiila lirajul iimaanka ninka arag waxaa loo yihi bacdamaa muddo ka gadaal dahaba rasuulullah ala rasuulkii tegey sala allahu calayhi wasalama ayaa ninkii tale lagu yihi khud khaatimaka warkaan dutaada qaado intafic bihi haxiranine si kale ugu dhaqan faqaala wuxuu yihi laa taadi maha wallaahi baan ku dhaartay iimaanka iyo mutaabacada iyo hogaansamiinta arag inuu mu'min yahay midna haweydiinin falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiimaa shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mimaa qadayta wayusallimuu tasliiman hoggaansamidan buuxda balaarag laa qaadi maha wallah rabbiga gar lagu caabudo baan ku dhaartay inaan laa akhuduhu dahabkaan qaadaynin abadan weligeeyo allahay seebaan u qaada waqad daraxahu waxaaba tuuray rasuulullah sala allahu calayhi wasalam baaba tuuray seen u qaadaw laa ba'sa lilmuslim wax dhibaataa ah qof muslima uguma jirto hayata khatama inuu kaatumayso bikhaatami lfida qalin farta inuu gashado aw yanqush inuu xardho fii fasihi qalinka dhoorkiisa inuu ku xardho ismahu magaciisa ka gadaalna uwayatakidahu kaatuntii uu xardhay ka yeesho taabacan shaba uu ka dhigto yadbaxu bihi uu ku shabeeyo rasaa'ilahu warqaduhu diraayo wa kitaabaatihi ku qoraayo wa yuwaqi bihi inuu markaa ku shabadeeyo oo ku waqo asukuuka warqadaha iyo wakayraha waxa kalaba taasna daliilkeedii awa itikhaadi nabiy subanaha yeelashadiisa sala allahu calayhi wasalama khaatiman buu yeeshay min fidatin kamida naaqshuhu khaatumka xariirtii ku taallay maxamed rasuulullah saddex kelimo wey waa la ysku hoos dhigay saan hadday u qoran tahay looma qorin maxamed ayaa la qoray rasuulna waa laga hoos dhigay allaahina waa loo dambaysiiyey shakli handasiya oo wax qurux badan ayay ku soo baxday oon caadi ahayn maxamed rasuulullah eebe rasuulkiisii wey ibaaradaas ayaa lagu xadhay wa kaan wuxuuna nabiga ahaa yajcaluhu wuxuu yeeli jiray fi lkhinsar faryarada kana mida miyadii gacantiisa alyusra ee bidixi faryarada bidixi yuu gelin jiray liqowli anasin anas hadalkiisii baa u daliila radia allahu canhu ee baraalliha ka noqda uu anasiyi kaana wuxuua ah khatamu nabiy kaatuntii nabiga calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasala nabadgelyahaatee fii haadihi fartaan ay ku jirtay yuu afka ka yidhi wa ashaara kadib wuxuu tilmaamay ila alkhinsar faryaruu tilmaamay min yadihi gacantiisa kamida alyusraa bidce kolkaa faryarada bidce uu gelin jiray toddoba alla yashtamila waa inuusan isduduubin muslimka asama lagalaamu ishtimaalu sama waxaa weeye maruu qaaday sidii meydkii uu qarjafis ku siiyey il iyo gacan meel banaan male taas may adigoo noola tashwiih aa ku sugan adigoo dhan baa bedelmay midda labaad adigiibaa isxayiray oo gacmaad ku adeegan lahay indhaad wax ku arki lahay ishtimaalu sama waa in kor iyo kal mara qartab lagu siiyo jirkao dhan sidii meydkii taas yaan la yeelin waa laa yashtamila waa inuusan isduuduubino asamaa dhagalaan isu duuduubin wahya ishtimaalu sama waxaa la yidhaahdaa ayalufa inuu duuduubo asawa marada calaa jismihi badankiisa korkiisa umara ku duuduubay oo walaa yadrug asan ka tegin makhrajan meel duleesha minhu marada ka mida liyadayhi labadiisa gacmood meeluu kala baxo ma uusan yeelin linahyi nnebiy nabiga reebidiisii ma u daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee can daalika arrinkaasuu reebay wa anlaa yamshiya muslim waa inuusan soconin fii naclin waaxidi hal kaba hal kaba in lagu socdo maa kabatikaagoda midda kale ee kugu soo hartay iska bixi maxaa jira haddaad tiraa waa socona saad u baaluceleynayso oo u dheeldheelinayso kadib waad daaraysaa si deg dega labada kaboodba iska bixi markay midkaa xumaatay kolka ama laba kabood ku soco ama kabalaaan ku soco dhan isula jeed laakiin lugna kabaa ku jirta lugna kuma jirto dhutin iyo dheeldheelin geedkaas gaari maysa waa daalaysaa xibnaaga isdhaaf caafimaadka iyo caqliga iyo sixada fiiri waa an laa yamshiya muslimkii waa inuusan soconin fii naclin waaxidin halkaba gudaheeda yuusan ku soconin biqowlihi daliilkii wey waxaa u daliila hadalkii nabiga caleyhi korkiisa asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyahaatee uu nabiga yihi laa yamshi axadukum qofkin yaasan soconin fii naclin halkab gudaheed waaxidatin mida ee liyuxfihima labada cogoodba ha cadaysimeeyo aw liyuncilhuma ha u kabageliyo liyuxfihuma labadiiba ha caga cadeeyo ha ka bixiyo kabaha aw liyuncilhuma labadaba ha u kabageliyo jamiican sideed allaa yalbasa almuslimu muslimka waa inuusan xiran libsata almuslima ficla hay habkay gabar dhar u qaadato inuu wiil u qaato maaha hadduu gerxirsadana wiilki baati intuu soo qaato u gerxirtay maya wax banaan ma aha allaa yalbisa inuusan xiran almuslimu nin muslima libsata almuslima gabar muslimada dhar xirashadeed oo kale iyadiina waa sida walalmuslima muslimadiina yayan xiran libsata arajul sida nin dhar u xirta wey hadday funaanadiiyo hal sarwaal ku soo dhacdo yayan yeelin sababtuna waa maxay daliilkeedii waa kan litaxriimi rasuul subanihiibaa xarimay sala allahu calayhi wasalama eebbaweyne korkii naxariisiya nabadgelyo ha ku badiye daalika isu ekaashadaas ay naagtuna dhar rageed qaadato ama sidii raggii wax u qaadato ninkuuna dhar naageed qaato ama sidii naagaha u xiirto xirashada iyo dharka labadaba waa ku imanaysa biqowli ayuu ku xarimay lacana allah almukhanisiin min alrijaal waalmutarajilaat min annisaa taxriimka xaggee ka muuqanay lacnaduu ka muuqanay sababto inuu nidhi maaha wuxuu marka lacnad iyo inkaar nabi la jirto inuu xaaraam yahay nina haweydiinin ma wax kuu banaan baa lagugu lacnadi kala iidan waxaa laga qaadanayaa taxriimka lacnada uu nabiga ku abaaray lacana allah eebba naxariistiisa ha ka dheereeyo almukhanisiin naaganaagaysya kuwa iska naaga yeela oo mina rijaal ra kamida dharkii ama sidii loo xiranayey ama dharka naftiisa ama hadalka hadduu niqniqniqka siiyo ama socodka hadduu sida naagihii gacanta xaggaas ka gadiyo oo isjilciyo waxoo dhanba takhniis wey kolka eebasi gaaruu ku abuuray kolka codkii oo la jilciyo iyo socodkii oo la qaab qaabdareeyo iyo dharkii dumarka baatidii oo la qaato iyo habkii naagahoo loo qaato waxoo dhanba naaga naagaysnimo garkii oo la xirana ku dar qeybka midow isnaaga naagaynaya naagaan gar lahayn garkiisiibuu xiray markaasaa nabigu yidhi laxan allah eebba naxariistiisa ha ka fogeeyo almukhanisiin kuwa isnaaga naageeyo min arijaal rag ka mida iyo walmutarajiyaat naagta codkii burbuuraysa oo gardow gardow u soconaysa oo dharkii yaraysanaysa oo ninnimo doonaysa waalmutarajilaat kuwa isrageeya min annisaa haweenkana ka midow waa qawli hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi lacana allaahu eeba naxariistiisa ha ka dheereeyo alrajula nin yalbas xirta dharka libsata almara say naagtu bixirato walmara naag allaha lacnado oo raxmadiisa ka dheereeyo talbas dharka u xirata libsata rajul sida ragga u xirta wey kamaa lacan siduu nabiga u habaaray almutashabihiin kuwa isu ekeeyo min arijaal iyagoo rag ka mida binnisaa haweenka isku shabaha waalmutashabihaati haweenka isu ekaysiiya min annisaa iyagoo kamida birijaali rag sagaal idan tacaala hadduu kabgashanayo muslimka badaa kabgelinta wuxuu ku bilaaba bilyamiin lugta midiga waidaa nasaca hadduu kabaha bixinayana badaa kaba bixinta wuxuu ku bilaaba bishimaa lugta bidice daliilkiina waa kan liqowli hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu calayhi wasalama eeba nabiga korkiisa naxariis iyo nabadgelyo ha ku badiye uu yihi idan taxara hadduu kabgashanayo axadukum qofkiina falyabda' kabgashiga ha ku bilaabo bilyumna lugta midiga waidaa naza hadduu kabtii siibaayo falyabda' muslimka siibida ha ku bilaabo bishimaal lugta bidixe litakuna alyumna lugta midiga litakuna alyumna lugta midiga inay ahaato awalahumaa labada lugood tan hore oo tuncal loo kabgeliyo waakhirahumaa labada lugood tan dambayso tunsac kabta laga bixiyo toban an yabda-a waa inuu dharka bilaabo xirashadiisa sida kabahoo kale ama sigisyahoo kale ama jubbadahoo kale ama sarwaalkaoo kale haddii la gashanayo dharka noocaas oo kalea miigta lagu bilaabayo hadday gacan tahay ama ay lug tahay waa an yabda-a tobankiiba an yabda-a muslimka waa inuu bilaabo fii labsi thawbihi muslimka dharkiisa xirashaduu xiranayo bilyamiin midigtuu ku bilaabaya liqowli caaisha daliilkii wey daliilkiina waa kan liqowli caaisha umuna caaisho hadalkeedii baa u daliila radia allaahu eebbaweynaha raali noqdo anha umuna caaisha xaggeeda ay tiri kaana rasuulullah ala rasuulkii wuxuu ahaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye yuxibu mid jecel buu ahaa atayamun midig ku bilaabida fii shanihi suubanaha arrimihiisa gudahooda kullihi shanigoo dhan fii naclayhi hadduu kafgashanayo wa tarajulihi hadduu feeranayo wa dahuurihi hadduu weyse qaadanayo wa fii shanihi kullihi toban iyo kow dhagax baad xidhatay oo cusub macna yuusan baxdaani ducada tanaa soo aroortay allaahumma laka alxamdu anta kasawtaniihi as'aluka khayrahu wa khayra maa sunica lahu wa acuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lahu baa la cunanaya tanaa nabiga ka soo aroortay ducadaana xifdi bay u baahantay wax cusub haddii la qaadanayo saan la yeelo wey an yaquula waa inuu yira qofka muslima idaa labisa hadduu xirto thawban maro jadiidan cusub aw cimaama duub hadduu qaato aw ayamaalbuusin mid la xiirto kabiya khamiis iyo noocu yahayba jadiidun cusub hadduu qaato waa inuu yihaa allaahumma yaa allaahu eebba weynow laka keliga ayaa alxamdu mahad idaylkeed iskale anta adiga yaa kasawtaniihi dharkaan isiiyey as'aluka eebba waxaan ku su-aashay khayrahu dharkan khayr wuxuu leeyahay waa kaa tuugay wa khayra ma kii khayrkiina waa kaa tuugay sunica loo sameeyey lahu isaga dharka loo sameeyey waa acuudu eebbaweynow magan galay bika adiga eebbaweynaha min sharihi dharkan shartiisa yaan kaa magan galay iyo wa shari ma kii shartiisa sunica loo sameeyey lahu isaga saanuu leeyahay daliilkii li wuruudi daalika warkan waa soo arooray canhu subana xaggi ayuu ka soo arooray abu daawuud imaamu tirmidi ayaa wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo laba-iyo toban hayadcuwa muslimkii waa inuu duceeyo liakhiihi walaalkiisa almuslimi ee muslima adiga markaad dhar cusub qaadatay waa soo ogaatay laakiin in muslima oo waarkaa dhar qaatay maxaad odhanaysaa abli waakhliq abli waakhliq abli waakhliq nabiga calayhi salaatu wasalaam umu khaalid gabar la yiha ayaa loo keeno yar abli waakhliqi abli waakhliqi buu saddex goor yidhi wadaadii amrigeedii faradu ka batay kolka maradan cusub allow aan lagugu kanfin ama aan lagaa dhaxlin ee intaad dhamaysato aada baaliyeyso ayad waa inuu muslimkii duhayo liakhiihi walaalkii almuslimi ee muslimka ah idaa goortaw ra'aahu walaalkiisa muslimkaa arko labisa inuu xirtay jadiidan wax cusub saacad iyo faraas iyo dhar iyo wuxuu yahayba yaquulu lahu wuxuu u yidhaahdaa abli alla waad baaliyeyso gaboojiso wa akhliq alla waad dhamayso waa baaliyeyn labaduba isku mid wey abli alla waad baaliyeeshid oo saad u qabtid u baaliyoobo waaakhlif alla waa dhamaysido saad u qabto u dhammaado mida daliilkiina waa kan liducaa'ihi subanaha ducayntiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi subanaha korkii wasalama nabadgelya allah ku badiye bidaalika ducadan abli wa akhliq ayuu wuxuu ugu duceeyey liumi khaalidin umi khaalid lamaa labisad dharka hadday xiratay jadiidan isagoo mid cusuba lamaa goortii ugu duceeyey ay labisad xiratay jadiidan dhaar cusub wallaahu aclam